alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii shanaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur alyaqiin fii siirati sayidi almursaliin ou iska lahaa cumar bnu yaxya bni cabdiljabaar caleyhi raxmatullah waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi addarsu lsaadis cashar darsiga lix tobnaad addacwatu waa dadka in loogu yeero sira jahran si muuqaal ah muuqaalka maxaa loola jeedaa dacwadii hore dacwo sir ah dadka saaxiibada iyo rufaqada iyo dadka iska agdhowdihiin iyo loo sheegayay ahayd laakiin hadda dacwadii banaanka in la keeno dadkao dhan loosoo gudbiyo wey istamarat way joogtay way daa-imtay addacwatu dacwada nebiga sala allahu caleyhi wasalama assiriyatu ee qarsoodiga ah thalaatha sanawaatin saddex sano ayay daa-imtoo jirtay ajaaba waxaa yeelay oo nebiga dacwada ka aqbalay fii ahnaa'ihaa saddexdaa sano dhexdooda dhexdeeda kathiirun in badan oo min al ashraafi dadkii wanaagsanaa ka mid ah iyo walmawaaliya addoommada ashraafta macnaha dadkii la xoreeyey oo waxaa xorta ah buu la jeeda bacda dalika markaa kabacdi umira sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la faray biljahri inuu la jahro dacwada biqowlihi alla hadalkiisaana lagu faray tacaalaa sareeyeliya fasdac daaha ka qaado dilaaci bimaa waxa tu'maru lagu farayo wa acrid ka jeenso canilmushrikiina mushrikiintana isaga jeenso fa sacida wuu koray cala safaa buurta safo wanaadaa wuu u dhawaaqay qowmahu tolki falamaa goortii ijtamacuu ay isu yimaadeen qaala wuxuu ku yidhi nebigu lahum ree tolki hal tusadiquunanii ma igu rumaynaysaan fii maa shayga ukhbirukum aan idinka warramaya bihi asaga haddaan wax idiin sheego ma iga rumaysanaysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen jamiicuhum dhammaantood nacam haa maa jarabnaa kugumaanaan ogaan calayka dushaada kadiban been mundu nash-atika barbaaridaadii laga soo bilaabay ilal aana ilal hadda fa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naarka badbaadiya innii anugu nadiirun mid digayaan ah idinka idiin digaya min cadaabin baan idinkaga digayaa cadaabkaas oo shadiidin daran faqaala camuhu adeerkiis baa wuxuu ku yiri lahu nebiga abulahab ahaa faqaala abulahabin abulahab baa wuxuu ku yiri camuhu adeerkii ahaa faqaala wuxuu ku yiri lahu nebiga camuhu nebiga adeerkii abulahabin ah tabban halaag ayaa kuu sugnaaday laka adiga yaa muxamedu muxamedow alihaada kan miyaa jamactana isugu kaaya yeerta fa anzala allahu ilaah baa soo dejiya fii xaqihi abulahab xaqiisa suurata lahab tabbat way hoogtay yadaa abi lahabin abi lahab labadiisa gacmood watabba wuuba hoogay ilaa aakhiri suura nabigeena maxameda saddex sano markuu dadka diinta ugu yeerayay dad badanna uu kasbaday oo diintii gaarsiiyey kuwa xorayo kuwa addoomaaba wuxuu markaa kabacdi bilaaba inuu dacwadii la jahro bannaankana ula soo baxo wuxuuna ku bilaabay arrinkaas fartoon uu fartoomayo ilaahay qowlkiisa fasdac bimaa tu'mar waxaa lagu farayo diina daaha ka qaado dadka u bandhig wixii dhibo kaasoo gaarana mushrikiinta isaga jeenso buur safa la yirahdo maka ku taalo dhaladeeda fuula tolkiibu isugu yeera hal su-aalu weydiiye markay isugu yimaadeenbu wuxuu ku yidhi haddaan war idiin sheega ma iga rumaynaysaan waxay qireen kulligood ilaa maalinkuu dhashay ilaa yowmina haadayo afartan sano iyo afartan iyo dhowr sano uu jiro weligood inaysan hal maalinna been ku arag waa cajiib ayagiibaa qiraya oo ogol weligaya been kugumana arag markaasuu wuxuu yidhi waxaan idinkugu yeerayaa naftiina inaad cadaab ka badbaadisaan cadaab aada u daran oo aan la xamili karin oo aan loo dulqaadan karin ayaan idinkaga digayaaye iska jiro alla keligiin rumeeye adeerkii abulahab baa hadla wuxuu yidhi inkaari kugu dhacday hoog iyo halaag allah kugu salido inta maanta ka dhimana dhimo ma waxaasaad noogu yeertay dadka iga maqaawiirta iyo odayaasha iyo waayeelada iyo rug culusta ma waxaasaad ugu yeertay hawshaa ilaahay baa ka jawaabay gacantaadu ha hoogto inkaarinaha kugu dhacdo naar baad geli doontaa waxa weye islaantaaduna waa kula mid suurad dhan baaba loogu magacdarayba tabat yada abi lahbi suuratu lahab loo yaqaano istamarat way daa-imtay dacwatu adacwatu dacwadu asiriyatu ee qarsoodiga ah thalaatha sanawaatin saddex sano ajaaba waxaa yeelay fii ahnaa'ihaa saddexdaa sano dhexdeeda kathiirun in badan oo min al ashraafi dadkii xorta xortahaa iyo walmawaali addoomaduba bacda daalika markaa ka bacdi umira waxaa la faray nabigeenna sala allahu calayhi wasalama biljahri la jahrid dacwada iyo diinta ula jahro dadka gaarsiiyo biqowlihi ilaahay hadalkiisaana lagu faray tacaalaa sarreeye uu yidhi fasdac daaha ka qaad bimaa waxaa tu'maru lagu farayo wa acrid ka jeenso canilmushrikiina mushrikiinta dhibkooda fasacida wuu koray calaa safaa buurta safa ayuu koray wanaadaa wuu dhawaaqay qowmahu tulki falamaa goortii ijtamacuu ay isu yimaadeen qaala wuxuu ku yihi lahum ayaga hal tusadiquunanii ma i rumaynaysaan fiimaa shayga ukhbirukum aan idinka waramaya biha asaga fa qaaluu waxay yidhaahdeen jamiicuhum dhammaantood nacam haa maa jarabnaa kuguma anaan tijaabin kugumana anaan ogaan calayka dushaada kadiban wax been ah mundu nashati kasoo barbaaridaadii hore laga soo bilaabo ilaal aana ilaa hadda laga soo gaaro fa qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi anqiduu badbaadiya anfusakum naftiina min annaari naar hadal fiican buu u sheega qof walba wuu rabaa inuu cadaab ka badbaado innii anugu nadiirun mid digayaan ahay lakum idinka min cadaabin cadaab ayaan idinkaga digayaa shadiidin ee daran fa qaala camuhu adeerkiibaa wuxuu yidhi abuulahabin ah lahu nabigu wuxuu ku yidhi tabban halaag ayaa laka adiga kuu sugnaaday yaa muxamedu muxamedow alihaadaa ma waxaana jamactanaan isugu kaaya yeertay fa anzala wuu soo dejiyey allahu alle fii xaqihi abulahab xaqiisa fii suurata lahab ayuu soo dejiyey tabbat yadaa abi lahabin wa tabba as-ilatun su-aalo kam sanatan imise sano ayay istamarna daa'imtay a dacwatu dacwadu asiriyatu ee hoos ee hoos loo wado saddex sano mataa jahara goormuu la jahray nabigu bidacwati diinta markii la yiri fasdac bimaa tu'mar kayfa jahara sidee buu la jahray bihaa iyada buurta safuu fuulay reetulkiibuu isugu yeeray maadaa qaala camuhu abulahabin adeerkiisa abulahab muxuu ku yiri lahu nebiga tabban laka yaa muxamadu buu ku yiri alihaada jamactana alkhulaasa gebagabo bacda halaati sanawaatin saddex sano gadaasheed umira nabiga waxaa la faray biljahri inuu la dhawaaqo diinta fa jamaca qowmahu tolkii buu isugu yeeray wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba alaakhirati aakhira cadaabkeeda addarsu saabic cashar darsiga toddobiyo tobnaad jamcuhu waa nebiga kulmintiisa licashiiratihi xigtadiisa uu si gooni ugu yeeray jamaca wuu kulmiyey annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam ahlahu qoyskiisa wa aqaaribahu iyo xigtadii lamaa goortii nasala ay kusoo degtay caleyhi dushiisa qowluhu alla hadalkii tacaalaa sarreeya uu yidhi waandir dadka udig waandir udig cashiirataka xigtadaada alaqrabiin ay kuusii dhow fa ballaqa wuu gaarsiiya hum ayaga risaalata rabbihi rabbigii risaaladii ayuu gaarsiiyey risaaladii ilahi iyo diinta ilahi buu gaarsiiyey halkaa lamar buu ii qabanayaa ciqaabka ula hadlay ah qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga ina raa-ida qofka sahankaa laa yakdibu uma been sheego ahlahu xigtadii wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye low kadabtu naasa dadka haddaan u been lahaa jamiican dhammaan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 wala walatubcatsunna waa laydin soo saari doonaa kamaa sida tastayqiduuna aada hurdada uga soo toostaan wala walatuxaasabunna waa laydin xisaabi doonaa bimaa waxa tacmaluuna aada samaysaan wala walatujsawunna waa laydinka abaalmarin doonaa bil ixsaani wanaaggii aad samayseen ixsaanan wanaag wa bisuui xumaatadii aad samayseenna suu-an xumaato wainahaa iyaduna arrinku waxa weeye waxaa laydinku abaalmarin aljannatu janno abadan weli ah awinaaru ama naar abadan weligeeda ama naar joogta aad galaysaan hoydaan weligeen ka bixin ama janno weligeed joogaysa wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba yowmin maalin cadaabkii maalinkaasoo cadiimin weyn yowma maalin laa yanfacu uusan waxba taraynin maalun xoolo walaa banuuna iyo caruur midna fatakallama way hadleen alqowmu dadkii kalaaman hadal layinan ee fudud ilaa camahu adeerkii maahan abaalahbin ah alladii kaasoo kaana ahaa caduwahu cadowgiisa al ashadda ugu darnaansho badan fa inahu abuulahab radda nebiga waa u jawaabay raddan jawaab qabiixan xun wa dalaba wuxuu ka codsaday minhum quraysh alqabda gacanta in lagu soo dhigo calayhi nabiga dushi sala allahu calayhi waalihi wasalam ninkaan hala qabtabi waa waalayahay fa qaala abuu aalibin abuu aalib baa wuxuu ku yidhi oo asna adeerkii ah lahu abulahab wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lanamnacannahu nebiga waan difaacaynaa maa baqiina inta aan noolahay carha la taabtabi labadii adeeroo waalidkiisaha baa midna wuxuu leeyahy war ninkaan ha la qabto oo nebiga cambaaraynaya oo ceebaynaya midna wuxuu leeyahay maya wallahi inaan la taabanaynin labadoodu waxay ka midaysan yihiin oo abu taalib iyo abulahab ay ka midaysan yihiin nabiga diintiisa inaysan rabin sala alla aleyh wasalam laakiin mid waxa u wehelaysa nacayb iyo cadaawad iyo la dagaalan iyo ka hor imaansho iyo rabshad midna wuxuu leeyahay waa difaacaya wiilkaygo ehelnimo iyo qabyaalad buu difaacaya jamaca nabiyu nabigu waa kulmiyey ahlahu qoyskiisa iyo waa aqaaribahu xigtadii lamaa goortii nasala calayhi ay kusoo degtay qowluhu tacaala waandir udig cashiirataka qoyskaaga iyo xigtadaada alaqrabiin ee kusii xiga faballaqahum wuu gaarsiiyey risaalata rabbihi rabbigii risaaladiisa wa andarhum wuxuu uga digay cadaaba yowmin maalin cadaabkii cadiimin ee weyn yowma maalin laa yanfacu uusan waxba u taraynin maalun xoolo isan waxba taraynin walaa banuuna caruuro isan wax tarayn fa takalama alqowmu dadkiibaa hadlay kalaaman hadal layinan fudud oo jilicsan ilaa camahu adeerkii maahana abaalahbin ah alladii kaasoo abulahabkaasoo kaana ahaa caduwahu nabiga colkii alaa alashadee ugu daraansho badan fa inahu abulahab radda wuu u jawaabay nabiga raddan jawaabid qabiixan ee xun wa dalaba wuxuu ka codsaday minhum xaggooda alqabda gacanta in lagu soo dhigo caleyhi dushii nabiga fa qaala abuu aalib baa wuxuu ku yidhi lahu abulahab wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay lanamnacannahu waan difaacaynaa maa muddada baqiina aan nool lahay asilatun su-aalo mataa goormuu jamaaca kulmiyey annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam ahlahu ehelkiisa markay kusoo degtay wa andir cashirata kala qarabi maadaa maxay buu qaala ku yidhi lahum ayaga risaaladii ilaahay buu gaarsiiyey bimaadaa maxay bay ajaabuuhu ugu jawaabeen kalaam layin ah maadaa radda muxuu ugu jawaabay calayhi dushiisa abulahabin abulahab raddi qabiixoo xun alkhulaasa gabagabo lamaa goortii nasala ay soo degtay calayhi nabiga dushiisa qowluhu tacaala ilahay hadalkiisa sarreeye uu yidhi wa andir cashirata kal aqrabiin jamaca wuxuu isugu yeeroo kulmiyey ahlahu qoyskiisa iyo wa aqaaribahu xigtadiisa wa ballaqahum wuxuu gaarsiiyey risaalata rabbihi rabbigii risaaladiisa fa radda calayhi waxaa u jawaabay camuhu adeerkiisa abulahabin ah raddan jawaabid qabiixan ee xun adarsu thaamin cashar darsiga sideed iyo tobnaad tacasubu qurayshin quraysh qabyaaladaynteedii weeye cala nabiy nabiga isu qabyaaladaysteen sala allahu caleyhi wasalam way isu kaashadeen inay diinta nabi maxamed ka horyimaadaan tabadala wuxuu isu bedelay xubu qurayshin quraysh jacaylkoodii linabiyi nabiga ay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalama buqdan nicayb ay nicib wa qurbuhum dhowaanshahoodiina wuxuu isu bedelay lahu ay nabiga u dhowaayeen bucdan fogaansho wa sidquhu rumaynta ay rumaysnaayeenoo rullow ka aaminsanaayeenna wuxuu isu bedelay kadiban been wa camaluhu camalkiisuna wuxuu isu bedelay ay ka aaminsanaayeen camalkiisa husuwan wax lagu jees jeeso wadalika arrinkaasuna mundu dacaahum waa waqti laga soo bilaaba markuu u yeeray ilaa cibaadatillaahi alla caabuditaankii oo wacaaba uu ceebeeyey aalihatahum ilaahyadooda oo wanasaba uu u tiiriyey kulla man ruux dhammaantii cabadda caabuda ha ilaahyada ila dalaali baadinimo walaqad saaruu way socdeen ilaa camihi adeerkii abuu aalib wa dalabuu waxay ka codsadeen minhu abu aalib xaggii an yamnaca inuu reebo alrasuula rasuulka can sabbi aalihatihim ilaahyaashooda caydooda iyo wa tadliili aabaa'ihim ihim aabbayaashood baadiyeynta lagu xukumayo le way baadiyeysnaayeen hoos wuxuu qabtay lam yudallil aabaa-ahum aabbayaashood muusan baadiyeyn kuma baadinimo xukumin wayasifhum kuma tilmaamin bicadami alcaqli caqli la-aan iyo walhidaayati hanuun la-aan ilaa bacda an tamasakuu markay qabsadeen maahane bixujati taqliidihim saarashada xujadeeda iska taqliidiyaan qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa goorta qiila lagu yidhaahda lahum ayaga ittabicuu raaca maa shayga ansala uu soo dejiya allaahu alle qaaluu waxay leeyihiin bal natabicu waxaan raacaynaa maa shayga alfayna aan ogaanay calayhi dushii inay ku sugnaayeen aabaa'anaa aabbayaashe ilaa wuxuu leeyahy awalow kaana aabaa'uhum aabbayaashood xataa hadday yihiin laa yacqiluuna kuwa aan garanaya shay-an waxba walaa yahtaduuna aan hanuunaynin xataa tilmaamaha waalidiintood hadday lahin miyay iska raacayaan faraddahum wuxuu ugu jawaabay raddan jawaabin jamiilan wanaagsan warasuulu rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam mustamiru wuxuu sii watay fii nashri diini diinta faafinteeda wa iclaayi kalimati lxaqi kelimada xaqa ah koryeeliteeda afar qodobbuu musanifku halkan kaga hadlay kow markuu xumaatadii ka reebay wanaagiina uu faray hadda qofkaad xumaatada ka reebaysay waxay naftiisu jeceshahay baad ka hor istaagaysaa dad badanoo ahlusharana way jiraan jacaylkay jeclaayeen wuxuu isu bedelay nicayb dhowaanshahay u dhawaayeenna fogaansho runtay oran jireen maxamedul amiinna beenlow ku yidhaahdeen camalkaa uu hayo khayrkaana wax lagu jeesjeesay kasoo qaadeen waa goorma waa markuu uu yeeray war ilaahay kaliya caabuda waxaanaad caabudaysaana waxba idiin ma awoodaan odayaasha sidaa ku dhintayna waxay gacan ku hayeen maleh abu aalib bay inta u yimaadeen bay waxay yidhaahdeen wiilkaaga naga qabso ilaahyada iyada iyo aabayaashada yada iyo mabaadida iyada ha loo nabadgeliyo reebo wiilkaaga abu aalib uu u jawaabo raddi wanaagsan buu kula hadlay nabiguna diintiisii buu sii watay sala allahu caleyhi wasalam tabadala wuxuu isu bedelay xubu qurayshin qurays jacaylkeeda linabi nabiga ay jeclayd buqdan icayb wa qurbuhum dhowaanshahoodana lahu ay nabiga u dhawaayeen bucdan fogaansho wa sidquhu runtiisana kadiban been ayay isu bedashay ay beeniyaan wa camaluhu camalkiisuna huzuwan wax lagu jeesjeesa ayay kasoo qaadeen wadaalika arrinkaasuna mundu waqti laga soo bilaabo weeye dacaahum ugu yeeray ilaa cibaadatiillaahi alla caabuditaankiisa oo wacaaba uu cambaareeyey aalihatahum ilaahyadooda oo wanasaba uu u aaneeyey kulla man cabadahaa ruux kastoo asnaamta caabuda ila dalaali baadinimo walaqad saaruu way socdeen ilaa camihi adeerkii wa talabuu waxay ka codsadeen minhu nebiga adeerkii an yamnaca inuu reebto alrasuula rasuulka inuu ka reebo can sabi aalihatihim ilaahyadooda caydooda wa tadliili aabaa'ihim aabbayaashood baadinima ku-xugmidda lagu xukminayo fa raddahum wuu u jawaabay raddan jawaabay jamiilan wanaagsan abutaalib baa jawaabay walxal an rasuulkuna mustamirun mid sii wata uu yahay fii nashri diini diinta faafinteeda iyo wiclaa'i kalimati lxaqi kelimadda xaqa ah koryeelideeda asilatun su-aalo hal zaadat miyay korortay maxabatu qurayshin quraysh jacaylkooda linabiyi nabiga ay jeclaayeen sala allahu calayhi wasalam bacda bicatihi markii lasoo saaray kabacdi waa maya mundu mataa goormay arrinkaasi ahaatay hadda waa markuu waxa weyaan cibaadada ilaahay ugu yeeray ilaahyadoodiina uu cambaareeyey dadka caabuda ee asnaamtana uu ku yiri waxba gacan kuma hayaan hal dalabuu ma ka codsadeen min camihi nabiga adeerkii an yamnacahu inuu ninkan reebo oo yidhahdo ninkaan naga qabo ayagaa ereygaa isticmaali jiray nacam haa bimaadaa maxaybu ajaabahum ugu jawaabay raddi jamiil oo wanaagsan addarsu taasi cashar darsiga sagaaliyo tobnaad majii-u qurayshin quraysh imaatinkeeda wey le abi aalibma abi aalib ay u yimaadaan maratan mar thaaniyatan ee labaad mar labaad bay haddana yimaadeen waxay shirkeeneen aan aragno lamaa goortii ra-ad ay aragtay qurayshun quraysh istimraara nabiya nabiga joogtayntiisa sala allahu caleyhi wasalam fii nashri dacwatihi dacwatiisa dacwadiisa diintiisa faafinteeda uu joogtaynayo wa difaaci camihi iyo adeerkii difaacidiisa canhu nabiga uu difaacayo mashoo way socdeen ilaa camihi adeerkii bay u yimaadeen maratan mar thaaniyatan ee labaad wa qaaluu waxay ku yidhahdeen lahu adeerkii nabiga innaa anagu laa nasbiru uma dulqaadan karno calaa shatmi aabaa-inaa aabbayaasheen caydooda wa tasfiihi cuquulinaa cuquusheenna ku doqonnimo xukumideeda wa caybi aalihatinaa ilaahyadeenna caydooda fa imaa an tamnaca inaad reebtid ibna akhiika walaalka wiilkiisa inaad naga haysato naga reebatid wa imaa an ta-dana inaad noo fasaxday lanaa annaga bimancihi iska qabashadiisa fa dacaahu nabigaa wuxuu abu aalibaa wuxuu fa dacaa waxaa u yeeray hu nebiga camuhu adeerkii wa dalaba wuxuu ka codsaday minhu xaggiisa an yamtanica inuu iska dayayo hawshan faraha ka qaado ma dhow faraha ka qaado diintooda iyo aalihadooda iyo waxooda u daa maxaa odayga ka keenay warkan khawfan cabsi uu baqayo caleyhi nabiga dushiisa min quraysh qurayshna uga baqayo fa abara rasuulu rasuulkuna waa diiday sala allah aleyh wasalam diinta ilahi waan wadayaabi wa qaala wuxuuna yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa atruku ka tegi maayo haadaa kan al amra ee diinka ah xataa yudhirahu ilaa uu ka muujiyo allaahu alle ow uhlaka ama la idilo duunahu diinta sukadiisa hoos wuxuu i qabtay lambar one wallaahi ilaah baan ku dhaartay yaa cami adeer nabiga hadlay low wadacuu hadday dhigaan ashamsa qoraxda fii yamiini midigtayda walqamara dayaxana fii yasaari bidixdayda calaa an adaca inaan ka taga haadaakan al amri arrinkaana isaa u sameynayaan maa facaltu ma sameeyeen mana samaynayo xataa yudhira ilaa uu ka muujiyo hu diinkan allaahu alle ow uhulaka ama la halaago duunahu sukadiisu aan dhinto dacfi baa ku jira culamada qaar ka mid sheegaan xadiidkan fa qaala camuhu adeerkii baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga idhab waayahay or iska tag waqul waxaad dhahdaa maa wax allaala wixii axbabta a jeclaatid fawallaahi ilaah baan ku dhaartay laa uslimuka ku dhiibi maaya abadan weligay ma ku dhiibayo qeybtaani waa shan qodob quraysh oo markay arkeen nebi maxamed oo diintiisii watay adeerkiisoo difaacaya bay waxay u yimaadeen adeerkii nebiga waa qodobka koobaad waxay u sheegeen wiilkaagu ilaahyada iyadana waa caaye aabbayaashayana dabaalnimo ayuu ku xukumay inay yihiin laba mid soo gal inuu wiilkaagu hay waxa weyaan wax la haro oo aamuso oo hawshaa faraha kala baxo oo aad naga reebse naga reebatid iyo inaan anagu iska qabano adaan kugu xushmaynaynaayo nabigu nabigu abu aalib nabigu intuu iyo birmaan oo faraha ka qaad nabiguna waa ka diiday sala allahu caleyhi wasalam adeerkii baa markaa wuxuu u fasaxo yidhi orod waa yahay diintaada wado aniguna ku dhiibi maayo as-ilatun su-aalo limaadaa maxay bay mashad u socotay qurayshun quraysh liabi aalib abu aalib fi lmarati athaaniyati markii labaad waxay ula socotay haddee waxa weeye inay nabiga laga qabto maadaa maxay bay qaaluu ku yidhaahdeen lahu abu taalib wiilkaaga naga reeba ama annagaa iska qabanayna hal manacahu camuhu ma u diiday iska daabuu ku yidhi bimaadaa maxaybuu ajaaba ugu jawaabay alrasuulu rasuulku sal alla wasalam ma daynaya buu yidhi bimaadaa ajaabahu camuhu adeerki muxuu ku yidhi horay u soco shaqadaada wado alkhulaasa gebagebo mashat way socotay qurayshun quraysh ilaa camihi nabiga adeerkii maratan mar thaaniyatan ee labaad liyamnacahu suu ugu diido min sabi aalihatihim ilaahyadooda caydooda falam yastadiicuu maysan awoodin an yamnacuuhu nabiga inay hawshaas waxa weye ka hor istaagaan wa madaa nabiguna waa socday fii sabiilihi waddadiisiibuu kusii socday adarsu lcishruun casharka labaatanaad majii-u qurayshin quraysh imaatinkeeda weya liabi aalib ay u timaada maratan mar thaalitatan ee saddexaad mar saddexaad bay haddana calaacalaysa lamaa goortii ra aragtay qurayshun quraysh abaa aalibin abuu aalib laa yuriidu inuusan doonayin an yamnaca inuu reebto ibna akhiihi walaalkii wiilkii mashow way usoo socdeen ilayhi xaggiisa bicumaarata bnilwaliid wiil cumaarata bnilwaliid la yidhaahdo ayay abuu aalib u keeneen wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu abuu aalib khud qaado haadaa inankan alfata ee dhallinyarada ah waladan cunug xaaluu ku yahay laka adiga wa aslim noo dhiib ilaynaa xaggeena ibna akhiika walaalkaa wiilkii linaqtulahu saan uga takhalusno u dillo fa qaala wuxuu ku yidhi camuhu nabiga adeerkii lahum quraysh bi-sa alla xumaa maa waxa tatlubuuna aada codsanaysaan atuctuunii ma isiinaysaan ibnakum inankeenna liurabbiyahu saan idinku soo koriyo wa ucdiikum anna miyaan idin siiyaa ibnii inankayga litaqtuluhu saad u dishaan see wax idinka yihiin bicaqli seeyaha fa way noqdeen khaa'ibiina xaalayihiin kuwa fangormay oo soo hungoobay walxaal ar rasuulu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama lam yazal uuna ka zuulin mustamiran inuu yahay mid joogteeya fii nashri lislaami islaamka faafinti walxaal camuhu adeerkina yudaaficu u difaacaya canhu xaggiisa uu cartaabta afar qodob weeye qodobka koobaad markay arkeen difaaca nabiga uu la difaacayo iyo nabigiioo cag dhigaya inuu diintii faafinaya mar labaad bay soo lugeeyeen abu aalib bay waxay u keeneen wiil cumaaratun waliid loo yaqaano waxay yidhaahdeen soo wiil ma rabtid kanaa nin fiicana inaala diinna ahe eh, asaga qaado kaagan adigana kula mabda ma aha annagana waana dhibay aan ku dhaafino wuuga jawaab wuxuu yidhi aad baad u aragtay gaabantihiin biyo hawshaasba haddaad la socotaan inaan kiinana idiin koriyo kaygana aad deshaan mana yeelaya haddana way noqdeen ayagiioo weliba dee fongormay oo hungoobay aan waxba haynin nabigana weli la difaacayo asna diintiisi usii wato as-ilatun su-aalo limaada maxaybay jaa at qurayshun quraysh ula timid liabi aalib abu aalib fi lmarati thaalitati markii saddexaad wiil bay ula timid maadaa qaaluu maxay ku yidhaahdeen lahu asaga abu aalib ah wiilkan qaado kaagana nasi bimaada ajaabahu muxuu ugu jawaabay wuxuu ugu jawaabay inuu ku yidhi bisa maa tadlubu halimtana can rasuulu rasuulku maka reebtoomay canhum xaggooda diintoodii afaarooda ma maya alkhulaasa gabagabo mashad qurayshun qurayshi way socotay ilaa camihi nabiga adeerkii sala allahu caleyhi wasalam maratan mar thaalitatan ee saddexaad wa dalabuu minhu waxay ka codsadeen an yuslimahu abu aalib inuu u dhiibo lahum ayaga nabiga inuu udhiiba sal ly slam liyaqtuluuhu say u dilaan fa safahahum wuu ku doqonnimo xukumay doqomaa tihiin buu yidhi wa manacahum wuuna u diiday wiilkiisa inuu dhiibo sala allahu caleyhi wasalam wallahu aclam